alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala aali muxamed w salama tasliima kasiira sheikhu waxau ihi xafidahu allah wa kullu shayin laa yatimu alwaajibu ila bihi fawaajibun musaaxibu wa kullu shayin shay kastoo laa yatimu alwaajibu waajibku aanu dhammaystirmaynin ilaa bihi in isaga lala yimaado mooye si kale aanu ku dhammaystirmayn bimacnaa aanu ku suuroobayn fawaajibun musaaxibu ay shaygaa waajibka in la dhammaystiraa ay ku xidhantay waajibun musaaxibu waa waajib weheliye waajibkii hore weeyaan halkan waxa uu ku tilmaamayaa sheikhu qaacida culammadu ay yidhaahdaan maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajibun waajibka mutlaqa ee qofka saaran imaatinkiisii waxaanu suuro gelayn waajibkaas in lala yimaadaa oo la fuliyaa in shaygaa kale lala yimaada mooye si kale aanu ku suuroobayn kaa in lala yimaadaana wuxuu noqonayaa waajib oo waajibnimadii waajibkaasaa laasimsanaysa kan kale waajibnimadiisana waa min baabi talaasum taa macnaheedu ma aha shayga waajibnimadiisu shaygaa kale inaanu daliil yeelanayn ee daliil waa leeyahay isagoo deliil kaloo mustaqiliyo madax bannaan leh ayaa haddana deliilka laftiisu uu keensanayaa inuu waajib yahay masalan aqiimu salaa salaaddii ilaahay waa inagu waajibiyey oo salaadda ooga ayuu yidhi salaadda waajibnimadeedii ma suuro gelayso in la fuliyaa in tahaaradii lala yimaado iyo waxyaalihii kale ay ku xidhnayd mooyaane hadday shuruud tahay iyo hadday keyrkeed tahayba waxyaalihii shuruudu sixa ahaa in lala yimaado mooyee si kale loolama iman karo waajibkaas shuruudu sixihi waxay noqonayaan qaar waajibaya oo waajibkaasi laasimsashada uu laasimsanayo ayaa keensanaya inuu waajib noqdo haddana tahaaradii iyo shuruudu sixiihi kaleba adillo kale ayaa waajibnimadiisa caddaynaysa kanna waa keensanayaa waa min baabi tacaadudi aladilla waxay noqonaysaa nooca inay adilladii isxoojiso iska daba tagto oo iska daba timaado noocaasay noqonaysa masalan cawrada inuu asturaa ruuxa waxay ku tahay mid waajib ah dhar uu cawrada ku asturo haddaanu haysanin si kalena aanu ku helin inuu soo iibsado mooyaane inuu soo iibsadaa waa waajibaysaa waxay ku waajibaysaa amarkii layna amray satrulcawra wa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun noocaasay noqonaysa tusaale labaad xajkii ilaahay waa ina amray walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila xajkii haddaanu ku gaadhaynin inuu doonni ama markab sii raaca mooye si kale haddaanu ku tegi karaynin inuu doonida ama markabka u raaco oo siduu ku raaci lahaa raadiya oo uu taa kiraysto waxay ku noqonaysaa mid waajib ah waajibinta xajka lagu waajibiyey baa laasimsanaysao keensanaysa wa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun noocaasay noqonaysa haddaba waajibka aynu ka hadlaynaa waa waajib qofka dimmaddiisa fuulay weeye waxay ka cabiraan culammada qaarkood alwaajib almutlaq laakiin waajibka ruuxa aan ku sugnaan ee dimmadiisa fuulin lama odhanaayo si waxaasi kuugu waajibaan waxay ku xidhan tahay inaad waxa iyo waxaa la timaadee ha kugu waajibee waxaa la kaalay waayo taasi waa itmaam lilwujuub laa itmaam lilwaajib waa wujuubkii oo la dhammaystirayee waajibkii fulintiisoo la dhammaystiraya maaha laba shay binay culammadu kala sheegaan mid waa maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun iyo wamaa laa yatimu lwujuubu ila bihi falaysa biwaajibin waa laba qaacido waajibkii ruuxa ku istiqraaree ku sugnaaday ama waajibkii mutlaqa ahaa fulintiisu waxaynay dhammaystirmayn oo suuroobayn in isaga lala yimaadda mooye kaa in lala yimaadaana waa waajibaysaa oo waajibka fulintiisiibaa ku xidhan waa waajib mutlaq ama waajibkii ruuxa ku istiqraaray waa itmaam litanfiidi alwaajib waa dhammaystir fulintii waajibka la fulinayo la dhammaystiraayo ee wujuubku asaalatan buu sugan yahay shaygan ha la helo ama yaan la helin tahaaradii salaadda uu tahaaro qaadanayey waajibnimadu kuma xidhna waayo tahaaradu waa shartu sixa laa shartu wujuub hadduu tahaaro qaatiyo haddaanu tahaaro qaadanba salaaddii waa ku waajib marka waa shartu sixa shartu sixa maadaama ay tahay dee in yada lala yimaadaana waa waajib salaaddii in lala yimaadaana waa waajib tahaaradii iyo salaaddii labada mid waliba waa waajib waa in la fuliyaa tegista laga tagana waa lagu dembaabaya ruuxii aan saka ku waajibin la odhan maayo si ay saka kugu waajibto oo aad sakada u bixiso xoole saka goysa ilaaba ilaa waa inaad xasilisaa oo aad keentaa oo aad yeelataa mar labaadkana aad haysaa ilaa wakhtiga wakhtigiisa laga gaadhaayo si aad saka u bixiso waayo sakadu waa waajib waxaa la odhanayaa xoolaha haddaanu ruux ahayn isaka kuma waajib aha oo mastaqara alwaajibu calayh waajibku korkiisa kuma sugnaan waa waajib muqayad ah wuxuu ku xidhan yahay malku nisaab ama milku nisaab nisaab in la mulkiyo la hantiyo ayuu ku xidhan yahay haddaan xoole seke goysaba lahaynin seka kuma waajib aha marka itmaam lilwujuub eh, bay noqonaysaaye itmaam lilwaajib noqon mayso mana saara ruuxa inuu wujuubka dhammaystiro sidaa waajibka caynkaa looga yidhi sunnuhuna waa caynkaasoo kale oo maa laa yatimu almanduubu ilaa bihi fa huwa manduubun sunnaha fulintiisu waxaynay ku dhammaystirmaynin isaga lala yimaada mooyaane isaga in lala yimaadaana wuxuu noqonayaa sunne cadaygii maadaamuu sunno yahay si kalena aanu ku helayn caday wuxuu ku cadayanayay inuu soo iibsado waxay ku noqonaysaa sunnay ku noqonaysa waayo alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid ama axkaamu lghaayaat wasiilooyinku waxay leeyihiin axkaamta ghaayaadka ama maqaasiddu ay leeyihiin bay leeyihin sheikhuna waa tilmaamayaayo wuxuu yumkinu idkhaalu qowlihim lilwasaa'ili xukmu almaqaasid taxta hadihi alqaacida laakiin waxa guda ballaadhan qaacidadaas alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid wasaa'ishii iyo maqaasidii waxaa soo gelaya shantii axkaamoodba waa soo gelayaan shaygii wasiilo u noqday waajib oo si kale aan waajibkaa loo helaynin in isaga lala yimaado mooye waajib buu noqonaya shaygii sunnuhu wasiilo u noqday sunnuu noqonaya shaygii mubaax ku xidhmayna mubaax buu noqonaya shaygii makruuh ku xidhmayna isna makruuh buu noqonaya shaygii xaaraantii ku xidhantayna waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa marka alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid waa qaacido guda ballaadhan oo tanaynu joogno iyo khayrkeedba ay soo gelayaan maalinta jumcada in laysmariyo udgoon waa sunne udgoonkii haddaanu si kale ku helayn inuu iibsado mooye waxay noqonaysaa iibsiga uu iibsanayaa sunnu noqonaya wahaakada wa kullu shayin laa yatimu lwaajibu shay kasta laa yatimmu lwaajibu ma dhammaystirmayo waajibku yacnii fulintiisaan dhammaystirmayn ilaa bihin isaga lala yimaado mooyaan wa kullu shayin shay kasta jumlada waxaa laga sifaynayaa shaygaas shaygaasoo laa yatimu alwaajibu ilaa bihi waajib aanu dhammaystirmayn fulinta la fulinayaa ilaa bihi in isaga lagu dheehan yahay mooye si kale aanu ku dhammaystirmayn xaal axwaasha ka mid a ah. xaala tahay multabisan bihi mid ku dheehan mooyaane mar kale aanu ku dhammaystirmayn fa waajibun ay fa huwa shayga dhammaystirka fulinta waajibku ku xidhnaatay waajibun waajib weeye waajibkaasoo musaaxibun la saaxiiba waajibkii asligee weynaa marka waajib asliya waajib farciya markaa noqdeen cinda ishtibaahi alamri wastiwaa'i uxkum biqurcatin bilaa canaa'i uxkum xukum cinda ishtibaahi alamri wastiwaa'i marka arrinku isu ekaado uuna sinmo aanu kala awlaysnayn biqurcatin qori tuur ku xukun bilaa canaa'i yacni xaalaa tahay khaaliyan min canaa'i daal mid ka madhan xaalaa tahay waxaad ku xukuntaa qurco halkan wuxuu inoogu tilmaamayaa sheikhu qaacido ku saabsan ashyaada loo siman yahay aan loo kala awlaysnayn waxaa lagu kala arjaxaa qorituur baa lagu kala arjaxa marka qorituurku shareecada waa ku sugan yihi jamaahiiru ahlicilmina salafan wa khalafan qorituurka waa qaateen axwaasha qaarkood adilana waa leedahay madhabta xanafiyada ayaa qurcada diidday oo waxay yidhahdeen wax qorituur la yidhaahdaa sharci ma aha oo waxay noqonaysaa istilzaam bilaqsaam bay noqonaysaa marka maadaamay sidaas tahay qorituur wax la yidhahda lama isticmaali karo laakiin jumhuurka culammadu waxay qabaan qorituurku inuu yahay fii maxallihi iyo bishartihi inuu yahay shay sharci oo sax ah ilaahayna wuxuu inoo sheegay oo qur'aanka inoogu sheegay laba nebi oo qori tuurtay ayuu ilaahay qur'aanka inoogu sheegay mid waa nebi zakariye wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam marka inay qori tuurteen ow la qori tuurtay ayuu ilaahay inoo sheegay midna waa nebi yuunus yuunus ibni matta oo ilaahay waxau yidhi fasaahama fa kaana min almudxadiin sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay nebi muxammedna inuu qori tuurtay kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ih saddex nebi baa markaa saddexduba ay qori tuurteen inta laynooga warramay see loo odhanaya markaa waa wax baatil ah qawl ghariib ah iyadoo nusuusta iyo adillada ay khilaafsan tahay sidee loo odhan karaa baatil weeye qori tuurku oo sharciga meel kuma leh see loo odhan karaa axaadiis badanoo kaleo ku soo aroortay qorituurkana waa jirtaa waxaa ka mid ah xadiiska sheegaya hadday dadku ogaan lahaayeen adaanka waxa ku sugan iyo safka koowaad oo ay si kale ku waayaan inay u qori tuurtaan mooyaane lastahamuu calayhi way u qori tuuran lahaayeen marba hadduu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam qori tuur inay u qori tuuran lahaayeen dadku wax inkaarana aanu ku samayn waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay waxaa kaloo ka mid a xadiiska sheegaya in nin dardaarmay isagoo lix addoon keliya leh ayuu wuxuu dardaarmay in dabadii ay xor yihiin dardaarankana sulus kama badin karo markaa sulusunbuu dardaaranku ku fulayaa lixdii buu nebigu sala allahu alayh wasallam u qori tuuray laba ka mida qorituurkii ku soo baxay dabeedna labadii ayuu xoreeyey intii kalena wuxuu ka dhigay dhaxal waa xadiis kale xadiis kale waxaa soo arooray oo dhaxalka ku saabsan in nebiga sala allahu alayh wasalam loo sheegay niman dhaxal ka dhaxeeyey oo dhaxalkaasina markaa indiraas ku dhacay oo wakhti fara badan laga joogay wakhtigii ka soo wareegay dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi idhabaa watawakhaya alxaqa taga siday ugu dhowaanshaha badantay ku dadaala dabeedna markaa qori tuurta dabeedna mid waliba ka kalaha u xalaalaya haddii wax ka raacin calaa kulli xaal axaadiis mutacadida ayaa sida ugu soo aroortay marka qorituurku waa shay mashruuca ah. laakiin meel walba geli maayee wuxuu gelayaa wixii loo siman yahay aan loo kala awlaysnayn ayaa qorituurka lagu kala arjaxayaa saas aawadeed buu sheikhu wuxuu yidhi cinda ishtibaahi alamri waistiwaa'i waa qayday safkii hadday is yidhahdaan labada ruux gala oo aynay u kala fadal horraynin ay u siman yihiin oo ay isku qabsadaan qorituur waa lagu kala saari karaa laakiin mid hadduu u horreeyey man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fahuwa axaqu bihi man sabaqa ilaa mubaaxin fahuwa axaqu bihi qaacidadu waxay tahay shay mubaaxa kii u dheereeya isagaa u xaq leh oo dadka kale uga xaqnimo badan marka qorituurku markaa iman maayo waayo istiwaagii baa la waayey ama lafdiga hore inuu sheegno man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimun fahuwa axaqu bihi xadiis nebi isagoo abaa la soo wariyey abu daawuud baana sunankiisa ku soo saaray laakiin bacdu ahlicilmi sanadkiisa waa daciifiyeen xukunku se inuu sidaa yahay ahlucilmigu waa tilmaameen saas aawoodee qaacidadan waatay markaa sheegeen man sabaqa ilaa mubaaxin fahuwa axaqu bihi qaacida sharciya inay tahay bay culammadu u tilmaameen axkaam baana ku dhismaysa qorituuradkaas oo iminka ninkii dhowr dumara lahaa khiyaarkiisa hadduu mid ku kaxaysto kula safro dee qismadii iyo habeendhaxii tii kale heli mayso haddaan loo cafinoo laga saamixin waa inuu qalleeyaa inuu qalleeyo weeye laakiin hadduu u qori tuuro oo marka loo qori tuuro tuu qorituurka ku soo baxo uu kaxaysto xaalka caynkaasa qadaa ku laazimi maayo inuu qalleeyaa ku laazimi mayso baabkan qadaa waa galaa waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam in shi'ti sabbactu lak wa in sabbactu laki sabbactu linisaa'i gabadh carmalaa nebigu sala allahu aleyh wasalam guursaday markuu guursaday wuxuu yidhi haddaad doonto saddex baan kula joogayaa dabeedna waan qaybinayaa wixii ka dambeeya haddaad doontana toddobaan kula joogayaa toddoba dhax baan kuu samaynayaa toddobadaa aan kuu dhaxay bimacnaa toddobadaa aan guriga kula joogay toddobadoodaan dumarka kale oo dhan mid walba aan gurigeeda joogaya marka baabka qadaa saasuu u galaa almuhim qurcadu wixii aan murajix lahayn ayay gelaysaa amaba la kala garan waayo amaba aan loo kala awlaysnayn qorituurkaasaa lagu kala saaraya dhaxalka imka marka la dhaxlayo dadka wax loo dhaxlayo qorituurku waa galaa oo siduu galaa yadoo wixii laysla ekaysiiyey ayaa haddana waxa jiraya dadka nafsaddooda jeclaysi qolo waxay odhanaysaa markaa buqcaddaasi ama dhulkaasi waa inuu na raacaa gurigaasi waa inuu annaga na raacaa hashaa heblaayo waa inay aniga i raacdaa mid kalena dee sida kale u jeclaysanaya maxaa lagu kala saarayaa marka la ablaableeyo la qaybqaybiyo oo siday ku habboonta laysu saaro caddaaladda lagu dadaalo laysu dheeli tiro markaa dabeed waxaa lagu kala saarayaa qorituur hadda iyagu hadhow wax isu bedbedelayaan iyagay u taallaa laakiin marka hore waxay ku sadqaadayaan qorituur bay ku sadqaadayaan laakiin adigu haddaad khiyaarkaaga tidhaahdo qoladanna waxaan siiyey yaa wadaadkaaga qaybiyaha ahow haddaad tidhahdo qoladanna waxaan siiyey gurigan iyo intan qoladanna gurigan iyo intan qoladanna markaysagaa beertan iyo intan qoladanna markaa geelan baan siiyey geelanna saasaan u kala qaybiyo intaasina qoladaasay raacaysa intanna qoladan dee dadkiina ku raalli noqon baa laga yaabaa waana shay loo siman yahay marka qorituur baa lagu kala saaraa hadhow hadday markaa iyagu isu tanaasulayaanoo wax isu celinayaan ha isu celiyaan ha isu tanaasulaan laakiin marka hore dariiqa aad marinaysaa waa qorituurkaas sheikhu waxau idhi xafidahu allah uxkum biqurcatin waxaad ku xukuntaa qurca ku xukun cinda ishtibaahi alamri arrinku markuu isu ekaado agtiisa iyo wastiwaa'i markuu sinmo wixii loo siman yahay iyo wixii la kala garan waayo sida loo kala leeyahayba ee qurcada ku kala saar bilaa canaa'i xaalaad ka madhan tahay tacab iyo daal aad ka madhan tahay qurcadaa ku kala saar icmaaluka alkalaama daa awlaa min alihmaali fandur wadri maa calayhi dal wuxuu sheekhu yidhi xafidahu allah icmaaluka alkalaama camal siintaada hadalka aad camal siinayso daa kaasoo icmaalka ahi awlaa waa ka awlaysan yahayoo waa ka dhow yaho waa ka habboon yahay min alihmaali hadalkii in la ihmaaliyo waxba laga soo qaadi waayo bimacnaa midaan macnaba faa'iidaynayn laga dhigo oo iska laqwi ah fandur eeg wadri garo maa calayhi dal wuxuu hadalku ku tusiyey garo sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya hadalkii ruux caaqila ka soo baxay ikhtiyaaranna uga soo baxo uu doorashadiiyo iskii ku yidhi waxa u asala inuu macna ku tusinayo muhmal aanu ahayn ee uu yahay daallun calaa macnan mid macna ku tusinaya inuu yahay baa u asala marka mar kastoo la camal siin karo oo macno inuu ku tusinayo in lagu xambaara ay suuragal tahay in muhmal laga dhigo aan macna faa'iidaynayn sax noqon mayso sababtuna waxay tahay markay culammadu caynka leeyihiin muhmalka shayga ahi ee aan macno ku tusinayn waa laqwi waa hadal layska yidhi oo aan faa'iido lahayn hadalka muhmalkaahee aan faa'iidada lahaynna ruuxa caaqilkaa ah dee waa laga ilaaliyaa wa kalaamu alcaaqili masuunun can ilmuhmal marka weji suuragala in loogu xambaaro baa saxdu noqonaysa masalan hadduu ruuxu wax waqfo ou addoon ku waqfo oo aanu cayiminoo sheegin addoonkaasi miduu leeyahay inuu yahay sida aan bacdhabin oo aanu sheegin low waqafa shakhsun calaa raqiiqin walam yucayin annahu linafsihi fahuwa waqfun calaa sayidi wuxuu noqonayaa waqaf lagu waqfay sayidkiis ay yuxmalu kalaamuhu calayhi yacnii hadalkiisa isagaa lagu xambaaraya yaani waxaa laga ilaalinayaa un ihmaalka inuu muhmal yahay waxaa la mida ah hadduu awlaaddiisa ku waqfo oo awlaadu sulbi ma laha masalan nin baa wuxuu waqfay ou yidhi waqaftu haada calaa awlaadii ubadkaygaan ku waqfay ubaduu toos u dhalay oo awlaado sulbiyana ma leh laakiin wuxuu leeyahay awlaadu awlaadulawlaad ubadkiisii isaga waa dhinteen awlaadu sulbiga ahaayee kuway sii dhaleenee awowga u ahaa ayaa jooga waqafkiiyagu u dhacaya lama odhanaayo mar haddaan awlaadu sulbi joogin waqfigani wuxuu noqonayaa midaan wax ka soo qaad lahayn oo laqwiyu noqonaya la odhanaya ee waxaa lagu xambaarayaa waqfi saxiixa inuu yahay hadalkaana waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo awlaad alawlaad alaxfaad sheikhu haddaba wuxuu yidhi waxaa suuragala qaacidadan odhanaysa idaa tacadarat alxaqiiqatu yusaaru ila almajaaz hadday xaqiiqadii suuro weydo majaaz xaggii baa loo kacayaa in qaacidadan la soo gudageliyo waxaa jirta qaacido madaahibta qaarkood ay qabaan qaacidadaasoo odhanaysa marka xaqiiqa suuro geli weydo hadalladii axkaamtu ku xidhnayd majaaz baa lagu xambaarayaa waxay suma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal saaxibuulmaraaqi waa ka ku odhanaaya alfiyadiisa usuulka ah markay asalku suuro geli waayo asalku waa xaqiiqada oo mustaxiil ay noqoto in xaqiiqa lagu xambaaraa waxaysuma istaxaala alaslu ayil xaqiiqa loo jeedaa yuntaqal waa la guurayaa ama waa la rarayaa hadalkaasoo ilaalmajaazi macnaha majaaska abaa ah loo rarayaa aw liaqraba xasal haddii hal macnoo majaaza uu leeyahay macnihii majaaskaah baa lagu xambaaraya haddii macnayaal dhowroo majaaza inta mid walba uu leeyahayna xaqiiqadiina mustaxiilo ay noqotay majaas xaggii loo rariye majaasyadaa ka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa xaggiisa loo raraya oo majaasyada lafteedii baa kala dhowaanaya waxay soo naqliyeen inuu waxa weeye wadaad yidhi cimaamadda in la masaxaa marka la weysaysanayo waa bannaantahay iyadoo aan timaha waxba laga masixin oo madaxii laba taaban markaasaa wadaad kale wuxuu yidhi may waa in madaxa la masaxaa markaasaa wadaadkii kale yidhi war laba majaas baynu joognaa oo madaxa timaha lama yidhaahdee xaqiiqatan waxa madaxa la yidhaahdaa dee ka timuhu ka soo baxeen adiga laftaaduba waxaad leedahay timuhu masaxayaa timaha hadduu masaxana saantii ama maqaarkii madaxayaanu yaanu gaadhinbe isagoo saantii madaxa aan gaadhin ayaa masaxaddu asaxdaad leedahay xaqiiqana ra'si waxa ahaa timaha maahee madaxa laftiisu ahaa dee xaqiiqadii ka wada kacnay laba majaas baynu joognaa adna waxaan leeyahay cimaamaddii waa ku suuroobaysaa adna waxaad leeyahay cimaamadda ku suuroobi maysee timahay markaa ku suuroobaysa wadaadkii kale hadalka ku noqdo wuxuu yidhi laba majaas haba ahaatee xaqiiqada waa u kala dhownahay oo marka xaqiiqa suuro geli weydo majaaziyadiina tacadudaan majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa lagu xambaarayaa majaaska xaqiiqada ugu dhowna waa tima hadde madaxa ka baxay ee cimaamadda la dul saaray maaha waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal saaxibu almaraaqi sharaxiisa nashrulbunuudka ayuu munaadarada ku soo naqlinaya markuu sharxaayo beydkaas ayuu ku soo raraya munaadaradaas nashrulbunuud culammada shaaficiyadu se ma qabaan marka xaqiiqa suuro geli weydo baabulaxkaam haddii la joogo in majaaz loo kacayo oo idaa tacadarat alxaqiiqatu yusaaru ila almajaaz itlaaqa uma qabaan sidaas aawadeed ayuu ibnu subki u odhanayaa jamculjawaamica walaysa muctamadan ama walaa muctamadan xaysu tastaxiilu alxaqiiqatu majaaz mid la ictimaadaya ma aha markay xaqiiqadu mustaxiilo noqoto majaas lama cuskanayo shuruuxdana markay caddaynayaan waxay leeyihiin khilaafan liabii xaniifata ayay ku darayaan sida maxalliguba uu ku odhanaayo badru taalica ku odhanayo oo sharxu jamci aljawaamic ah sidaas aawadeed waxay yidhaahdeen marka xaqiiqadu suuro geli weydo xukumkii in la yidhaahdo majaas baa loo rarayaa sax noqon mayse muhmal baa laga dhigayaa waayo daruuro keensanaysa laa daruurata ilaa tasxiixihi in la saxgareeyo daruuro kallifaysaa ma jirto kalaamkani ma aha kalaam sharci ku soo arooray oo kalaamullaahi iyo kalaamu rasuulihii toonna ma aha waa kalaamunnaas kale kalaamunaaska kalena wuxuu aqbali karaa inuu laqwi yahay ila waxyi ma ahe dee xaqiiqadii hadday suurogeli weyday oo mustaxiile ay noqotay ha laga dhigo laqwi sidaas aawadeed amsilada uu tusaalaynayo jalaaliddiin almaxalli waxaa ka mida inuu nin yidhaahdo addoon leh addoonkaasina miduu isagoo kala dhali karo aanu ahayn oo mid ka weynba uu yahay ama da ahaan la eg uu yidhi huwabnii waa inankaygii buluwa xaqiiqiya inuu noqdo ibni xaqiiqiya u noqdaa ninkaa ka weyni ama la egi dee waa mustaxiil wax dhici kara maaha xaqiiqadii oo mustaxiilo noqotay abuu xaniifa wuxuu leeyahay majaas baan ku xambaarayaaye wuxuu u jeedaa bunuwadu waxaa ka laazimayey xorow uu xoroobo oo ruuxu ilmihiisa dee inuu addoonsadaa wax dhici kara ma aha marka mar hadduu yidhi huwa bnii laasimkii bunuwada oo cidqiga ah baan ku xambaarayaa buu abuxaniifa yidhi marka hadalkaa huwa bnii uu yidhi buu ku xoroobayaa saara xuran qolyaha shaaficiyadu waxay yidhahdeen maya laqwi baa laga dhigayaa laakiin waxay yidhaahdeen hadduu isagoo kale dhali karo oo addoonkaas da'diisi yar tahay oo imkaanka caqliga ah marka laga eego ay suuragal tahay isagoo kale inuu dhalo nasab macruufoo cid kale loo yaqaanana aanu lahayn xaalka caynkaasa cidqiga waa ka dhalanaynaa bay leeyihin waayo mustaxiil markaa ma aha in xaqiiqadii lagu xambaaro laakiin marka kale xaqiiqadu mustaxiil ay noqota masalada caynkaasee sidaa ay u dhigeen haddaba shaaficiyadu ishkaallay soo arooriyeen xawaashida qaarkood sidaad ku arki karto xawaashida jamculjawaamica ishkaalladaasi waxay tahay dee nusuustii adilada waxaa ku sugan wakhtiyo xaqiiqadii mustaxiila ay tahay oo majaaz lagu xambaaray marka qaacidadan odhanaysaa hadday xaqiiqadu mustaxiile noqoto majaaz laguma xambaarayo shaaficiya ay martay iyo nusuustii in laga helayo meelo xaqiiqadii mustaxiilo tahay oo majaaz lagu xambaaray see loo kulminaya xawaashidu awjuh bay sheegeen qaar waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa kulliyaday diidayaan laakiin min xaysu aljumla ma diidanaa ama kalaamunaaskay ku saabsan tahay ee kalaamulwaxyiga hadda ka hadli maayaan waayo tacliilka wuxuu yidhi maxallii falaa daruurata ila tasxiixi waayo hadalkan kalaamunaaskani dee laqwi iska aqbali karaa laakiin waxyigu laqwi ma aqbali karo mar hadday kalaamulwaxyi tahay laabudda an yuxmala cala asixa weji saxiixa in lagu xambaaraa waa lagama maarmaan waxay bacdigood yidhaahdeen mustaxiilada marka laga hadlayo xaqiiqadu inay tahay waxaa la kala saaraya caqliga iyo caadiga iyo sharciga marka caqlan aw caadatan hadday mustaxiilo u tahay baan majaas lagu xambaaraynin cinda shaaficiya laa sharcan ee sharciga waa oggol yihiin sidaasuu xaashiyada bannaaniguna odhanaya jamcu jaamica almuhim masaladan markaa oo hoosta inoogu keenay qaacidada uu yidhi tanbay soo gudagelaysaa sidaasaa wax ka mida la isugu khilaafsan yahay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen axkaamta laga tartiibinayo bay ku saabsan tahay walaa muctamadan xaysu tastaxiilu xaqiiqatu marka axkaamta laga tartiibinaya lagu dhisay ay ku saabsantah yidhahdeen tanbiiha labaad wuxuu yidhi yuclamu min hadihi alqaacidati annahu ida tacadara icmaalu alkalaami cala jamiici alwujuuhi fainahu yuhmalu qaacidadan waxaa laga garanaya hadday suurtogeli weydo hadalkii in la camal siiyo min jamiici alwujuuh ay u suuroobi weydo waa la ihmaalinayaa oo taas iyadu mawdicu khilaaf noqon mayso weji saxoo lagu xambaaraaba haddaanu jirin yada wuxuu noqonayaa hadal la tuuraayo ma laqwi ah qaacido mustaqila inay tahay baana loo ictibaariyey wuxuu yidhi sheikhu raximana allahu wa iyaahu icmaaluka alkalaama camal hadalka camal siiso daa wlaa kaasi waa ka awlaysan yahay min alihmaali in la ihmaaliyo la halleeyo aan waxba la camal siin ee wax muhmaloo layska tuuray oo aan waxbaba faa'iidaynayn inuu yahay laga dhigo waxaa ka awlaysan in la camal siiyo waayo dadka cuqaladu markay hadlayaan waxay u hadlayaan e, dee in faa'ida ku jirto fandur eeg wadri garo maa calayhi dal wuxuu ku tusiyey garo laa yunsabu alqawlu ilaa man yaskutu ila idaa xiina albayaani yasmutu sheikhu waxauu yidhi laa yunsabu alqawlu lama nisbeeyo hadalka ilaa man yaskutu mid aamusaya looma nisbeeyo ilaa idaa xiina albayaani yasmutu meeshu markay caddayn ku habboontahay inuu aamuso mooyaane mar kale hadal loo nisbayn maayo isagoo aamusay wuxuu tilmaamayaa qaacido laga soo wariyey imaamu shaafici laga sheegay oo odhanaysa laa yunsabu ilaa saakitin qawlun looma nisbeeyo mid aamusay hadal looma nisbeeyo qaacidaduna waa akhlabi waa sida khaalibka ah ee fii bacdi alaxyaan waa dhacdaa in hadal loo nisbeeyo saas aawadeed bay mustasnayaad badan leedahay mustasnayaadkaa laga reebayo ee laga istisnoonayo culammada qaarkood qayd baabay qaacidada marka hore uga dhigeen oo waxay yidhaahdeen laa yunsabu ilaa saakitin qawlun laakina asukuuta fii macradi alxaajati bayaan waxay yidhaahdeen laa yunsabu ilaa saakitin qawlun mid aamusay hadal looma nisbeeyo laakina asukuuta fii macradi alxaajati bayaan ha yeeshee aamuska la aamuso marka hadalka loo baahan yahay la aamusaa oo wakhtigaa loo baahan yahay la sheegi waayaa hadal bay ka dhigantay macnuhu wuxuu u dhacayaa wakhtiyada qaarkood baa laga soo qaadayaa inay hadal ka dhigan tahay oo hadal loo nisbaynaya oo la odhanaya saa waa ogolaada wakhtiyada sukuudku uu noqdo hadaloo kale ka dhigan yahayna waxaa ka mid mida nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ka aamuso arrin hortiisa lagu sameeyey ama loo sheegay inuu ka aamuso ficilka uu ka aamusoo inkiri waaye waxaa laga soo qaadaa inuu bannaan yahay waayo waa taqriir waa taqriiriyo waa sugan waxaa kaloo ka mida ijmaaca sukuutiga ah ijmaaca sukuutigana culammada badankoodu waxay yidhaahdeen dee inuu waafaqay baa laga soo qaadayaa haddii uu cawaariddii ka madhnaado hadalka u diidaysay ixtimaallaa geli kara inuu u aamusay inaan markaa wax uga caddayn in khawf iyo cabsii jirtay inuu sii mafsado ka badan baa ka dhalanaysay ixtimaalo badan ghazaali wuxuu ku soo naqlinayaa kitaabkiisa almustasfaa ilaa toddoba ixtimaaloo geli karaa laakiin haddaanu marnaba arrinkaa ka hadlin oo cimrigiisii aan la soo naqlin dib dambe inuu uga hadlay dee raalli ahaansho uu ka raalli yahay mooye wax kale ma noqon karto waayo mawaanicdani dee ma wada istibraarayso haddaan xukum uga caddayn xukunku waa u caddaan karaa hadduu waxa weeye cabsiyi ay jirtay cabsidu markaa mar walba inay jirtaa laazim maaha yacni waxa weeye waxay noqonaysaa in sukuutkaa bayaan laga soo qaaday waxaa ka mid a inantii shabadda ahayd guurka la guurinayo aamuska markaa ay aamusto oo la yidhaha hebel baa lagu siinaya ama hebel baa ku soo doonay waxaa laga soo qaadayaa inay ka dhigan tahay oggolaansho oo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam wa idnuhaa sumaatuha idankeeda iyo oggolaanshaheedu waa aamuskeeda marka inay aamusto waxaa laga soo qaadayaa oggolaanshaha laga soo qaadaya oo maadaama inanta shabadii ay xishood badan tahay caadatan sida la yaqaano dee arrinkii hadday oggolaatay waxaa afkeeda ku adag waan oggolahay laakiin hadday diidayso dee uma labaynaysee waxay odhanaysaa ma doonayo taasina waxa iyaduna waa suuro marka masaa'isha laga reebo ayay ka mid tahay waxaa ka mida cid baad markaa hadyad u keentay hadiyaddii baad hortiisa dhigtay dabeedna wuu aamusay ma raddin hadiyaddaa inuu aqbalay baa laga soo qaaday waxaa jirta nadmi oo ibraahim aljacbari leeyahay oo dheer baa jira oo masaa'isha aamuskooda laga aamuso hadalka la ictibaariyo uu ku nadminayo wuxuu uhi qaacidatun sukuutu ditakliifi laysa ridan fii sharcina ashariifi fii maa siwaa masaa'ilin fa minha sumtu rasuuli illaahi can an yanha camaa jaraa yaadannuha bixadratih waalmujmiciina bacdahu min ummatih waalbikru fi nnikaaxi xiina tujbaru fa idnuhaa sumaatuha laa yunkaru kadallatii laysat bidii ijbaari sukuutuhaa ridan cala almukhtaari markaa nadmiga calaa kulli xaal waa dheer yahay nadka ka doon oo ka raadi baaraka allah fiikum sheekhu wuxu uhi laa yunsabu looma nisbeeyo alqawlu odhaahda ilaa man yaskutu kii aamusayo looma nisbeeyo hadal yacnii saakidkii aamusay hadal looma nisbaynayo sidaa waa yidhi ama waa waafaqay lo odhan maayo ilaa idaa xiina albayaani yasmutu ay ilaa idaa yasmutu xiina albayaani goortii hadalkii caddaynta ku habboonayd goortuu aamusa mooyaane mar kale lama ictibaarinayo hadal inay ka dhigantay walijtihaadu in madaa laa yunqadu bimilihi wa xukmuhu laa yurfadu walijtihaadu ijtihaadku walijtihaadu odhan maysid waayo hamsadu waa wasli hamsatulwaslina hadalka haddii la waslinayo la xidhiidhinayo lama akhriyo oo lama sugo ee way dhacdaa tasbutu cinda alibtidaa wa tasqutu fi darji ama wa fi alwasli hadalka marka la xidhiidhinayo ama la isdhexgeliyo way dhacaysaa laakiin marka laga bilaabayo way sugnaataa walijtihaadu baa la odhanaya laam hoos dhigan ayaa lagu dhufanayaa jiimka lagu dhufanaya bi'sa lismu alfusuuqu bacda aliimaan bi'sal ismu maaha waa lismu baa la akhrinaya lismu meelahay ku timaadoo dhan waa caynkaas alimtixaanu in layska yidhaahdo maaha aha hada khalat alimtixaanu weeye alijtihaadu alistibdaadu alintihaa'u alittifaaqu alitifaaqu maaha marka hamsatu qatci in laga dhigo maaha waxaa kaloo bannaan marka laga bilaabayo hadalka oo xaraf cadaf aanu ka horraynin alijtihaadu iyo lijtihaadu baa labaduba ku bannaan inaad alijtihaadu tidhahdo markaan cadafko hadda cadaf baa ka horreeya waa tambiih gaar ah hadda cadaf baa ka horreeya xaraf cadaf haddaanu ka horraynin waxaa la odhan karaa alijtihaadu oo hamsada addayso hore aad ka bilaabayso waxaa kaloo loo odhan karaa lijtihaadu hadda lijtihaadu markay tahayna waa inaad garataa in meesha ali ku jirto ha is odhannin nio laamkan maxaa laga tacliilinaya talo yaa alijtihaadu iyo lijtihaadu baa labada mid walba la odhan karaa culammaduna nas gareeyeen waxay ku dhisantahay ictidaad bilcaarid iyo cadam alictidaad bilcaarid oo hamsatulwasliga hore maxaa loo keensaday waxaa loo keensaday xarafka reebban si loogu gaadho xarafka reebbanna muxuu ahaa laamka marka laamku asaalatan waa reebbanaa marka hadda laakiin waa xarakaysan yahay muxuu u xarakoobay iltiqaa'u saakinayn baa dhacay ilaa hamsatul wasliga u dhaxaysa way dhacaysaayo waa wasliyo lama akhrinaayo waa qalad in la akhriya kasratu takhallus baa la keenoo laamkii baa la hoos dhigay laamkii markii la hoos dhigay caaridan buu u hoos dhigmay labada weji culammadu waxay yidhaahdeen qolana waxay milicsanaysaa asalkii qolana waxay samaynaysaa ictidaad bilcaarid marka ictidaad bilcaarid iyo cadam lictidaad bilcaarid bay ku dhisan tahay waa saas culamada qaarkood nadmiya bay ku sheegeen wuxuu yidhi walijtihaadu ijtihaadku in madaa hadduu socdo laa yunqadu la burin maayo bimislihi mid isaga la mida lagu burin maayo wa xukmuhu xukunkiisana laa yurfadu lama tuurayo lama diidaayo wuxuu halkan sheikha inoogu sheegayaa qaacidaday culammadu yidhaahdaan alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo qaacidadaas ayuu inoo sheegaya mas'ala caalim ka ijtihaaday sibuu xukumay xukunkii markuu fulay dabadeed ayaa haddana ijtihaad labaad buu ijtihaadayoo si kaloo ka duwan bay ijtihaadkii ula muuqatay kii hore laga daba tegi maayo la burin maayo ee kaasi waa siduu ku socday kan dambana waa wixii ka dambeeya intaas qaacidadaana culammadu way isla ogol yihiin sheikhuna wuxuu odhanayaa waa saabitatun bilijmaac waayo ijtihaadka dambe ijtihaadkii hore kama awlaysna labada ijtihaad ma kala awlaysna kii horena khata iyo sawaab mid walba waa aqbalaya ka dambana khata iyo sawaab mid walba waa aqbalaya marka alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad cumar ibnu khadaabna waa te laga soo naqliyey masale dhaxala masalada la yidhahdo almusharaka ama alximaariya ama alxajariya masalada la yidhahdo mas'alat alxajariya inuu mar si xukumay markii labaadna si kale xukumay oo marna walaalihii ashiqada ahaa alikhwatu lium waa la wadaajiyey marna lama wadaajinay yacnii alikhwatu lium buu faralnimo ku siiyey qolada kalena wuxu uhi casaba ahaydina waxba idinma soo hadhin markii loo sheegoo la yidhi oo sidaasu adigii xukumay wuxuu yidhi haadaa maa qadaynaa bihi ams wa haadaa maa naqdii bihi alaan kaasi waa kaanu shalay xukunnay kanna waa kaanu hadda xukumayno tanaaqudna lama yidhaahdo laba ijtihaadoo kala duwan oo kala laba xilliya in marba si raajix ay u noqoto weji raajixu u noqdo ou sidii ku xukumaa tanaaqud ma aha markuu yidhi bimilihi laguma buriyo waxaad garanaysaa shay aan misli la ahayn in lagu burin karo oo maxay ah hadduu nas khilaafsan yahay aayad qur'aana ah, ijtihaadkaas hadduu khilaafo waa la burinaya waa laga daba tegaya xadiis nebi hadduu khilaafo waa laga daba tegaya waa la burinaya ijmaac culamo hadduu khilaafo ijmaaculculammaduna waa xujo waa laga daba tegaya waa la burinayaa waxay ku afrayeen culamada qaarkood qiyaas jeli oo culamada qaar waxay yidhahdeen xataa qiyaas jeliya hadduu khilaafo waa laga daba burinaya afartaa masalo mid walba ijtihaadkii hore waa loo burin karaa laakiin ijtihaad la mida laguma burin karo qaydka markuu kuuhi in madaa wuxuu u shardinayaa ijtihaadkaa in xukum lagu xukumay oo xukunkaasina tegay oo socday ee haddaan xukum lagu xukumin xukun tegay haddaan lagu xukumin ee qaadigii markaa ay ula muuqato ijtihaadku inay sidaa tahay oo isagoo weli xukunkii aan fulin ayaa ijtihaadkiisii isbeddelay waxaa qawi iyo raajix la noqday sida kale xaaladda noocaasa sidan marka raajixa la noqotuu ku xukumaya waayo kii hore xukunkiisii ma tegin wuxuu kaloo shiikhu odhanayaa tambiih kale ijtihaadkaasi wuxuu shamlinayaa oo cammimayaa waqaa'icda iyo masaa'isha inay culammadu ka ijtihaado wuxuu kaloo shamlinayaa oo cammimayaa ashkhaastu ijtihaadka u saa'iqaa inay ijtihaadaan oo dee shakhsigii caalim mujtahidaba aan ahayni masaa'isha qaarkood waa dhici karta inuu ka ijtihaado oo alijtihaad fii tacyiin alqibla ayaa jira qibladu xaggay kaa xigto cayimaadda la cayimayo inuu ka ijtihaadoo kale amaaraadkiiyo wax egeego oo dabeed markaa uu u badiyo gees inay tahay ijtihaadkii masaa'isha ma aha waa ijtihaad fii tacyiin alqibla ka noocaasoo kale wuxuu noqonayaa iyaduna markaa mid soo gelaya oo masalan ruuxii baa intuu ijtihaadayoo dadaalay baa wuxuu u badiyey qibladu inay halkaa tahay galbeedkaa hadda inaga xigto salaaddii buu bilaabo ragcaddii koowaad buu tukaday tii labaad buu u kacay tii labaad markuu u kacay ayaa haddana waxa la qawisnaaday inayna xagga ahayn ee inay xaggan qibladu ka xigto koonfur isagu markaa koonfur uma garanayo ragcaddii labaad unbuu xaggaa u jeesanaya ka bixi maayo tii hore intuu ka baxo oo yidhaahdo markaa meel kalead u tukatay yacni salaadda dib ka bilaabi maayo ee markaa laga bilaabuunbuu u jeesanaya xaggii ay la raajix noqotay qibladu inay ka xigto waxaa dhici kartay yidhaahdeen afarta ragcadood inuu afarta jiha u kala tukado oo marba gees u badiyo waalijtihaadu laa yunqadu bimilihi ijtihaad mid la mida laguma buryo weye ama alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad sheikhu waxauu yidhi raximana allah wa iyaahu waalijtihaadu ijtihaadku in madaa hadduu socdo oo tago laa yunqadu la burin maayo bimislihi mid isaga la mide lagu burin maayo wa xukmuhu xukunkiisana laa yurfadu la tuuri maayo xukunkii ijtihaadka lagu xukumayna la tuuri maayo ee wuxuu noqonayaa mid muctabaruu noqonaya wala ijtihaada fii makaani nasi walaa dalaalata khilaafa nasi wuxuu sheikhu yidhi wala ijtihaada ijtihaad ma jiro fii makaani nasi meel nas ku sugan yahay ijtihaad ma jiro walaa dalaalata khilaafa annasi walaa dalaalata tusidii ma jirto khilaafa annasi ay fii khilaafi nasi yacani naskii wax khilaafsan dalaalo ku tusinayso oo la ictibaarinayo asaxaysaa ma jirto wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya meel nas ku sugan yahay ijtihaad la ictibaarin maayo mana asaxayo ee naska in la raaco waajibo naska la qaato idaa jaaa alasaru batala annadar haatay culammadu odhan jireen hadduu markaa asar ku yimaado nadarku waa burayaa oo ijtihaad iyo nadar iman maayo waa in naska sidiisa loo raaca marka naska ayaa marka in la raaca waajibiya waatuu imaamu shaafici yidhi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabaanat lahu sunnatun can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen isku waafaqeen ruuxa sunna ee u caddaado hadal ruux kale inuu uga tagaa xalaal inaynay u ahayn bay ku ijmaaceen culammado dhan baa ku ijmacday aayaadka sheegaya iyo axaadiista sheegaya in nusuusta la raacaana dee waa badan yihiin wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim marka ixtiraam linusuus waa in la sameeya nusuusta la raaca qawl sheikh cidduu doonaba ha noqdee waa inaan loo aaba yeelin ee naska la raacaa culammada waa loo cudraa hadday simbirirxa ka dhacdo culammada ahlusunnaha ee qumman laakiin in la qallito ma aha aqwaasha culammadana ama zallaadka culammada iyo simbirirxada culammaduna waxay yidhaahdeen laba fitno ayaa ku sugan labada fitno ku sugani waa maxay dad waxay ugu fitnoobaan taqliid ay qallidanayaan oo nusuustii uga tegayaan way odhanayaan sheikh hebel miyaad ka aqoon badan tahay sheekh hebel baa saa yidhi imaam hebel yaa marka halkii naskii naskii ma raacayaane waxay raacayaan sheekh hebel bay raacayaan idaa qaalat xadaami fasaddiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami ya saasuu leeyihi dee saxduna sidaa ma aha inaa wajadnaa aaba'ana calaa umma iyo inna alfayna aaba'ana calaa umma waxaad kaga duwan tahay haddii marka waxaa weeye aad iska raacdo yacni qowl sheikh ama qowl caalim kaina man kaan caalimkaasi markaa qadarkiisu intuu doonaba ha la ekaado ha ahaado marka hadduu doono a'immada waaweyn imaam ka mid ee zamaankan joogay ama a'immadii waaweynaaye qarniyada dhexe joogay ha noqdo ibnu taymiye ha noqdo hadduu doono ama a'immadii hore ha noqdo ee a'immatulmadaahib aw hayrihim qawl sheikh waa inaanad u aaban yeelin nas hadduu khilaafo naska waa inaad raacdaa naska ku dhegtaa ku yoto'daa cadduu calayha binnawaajid yacani itibaaca saasa itibaacii la raacayay ayaa marka wixii nas khilaafaa naska waa inaan laga leexan qowlka khilaafay naskana waa in la tuuraa a'immaduna waa siday ku dardaarmeene itibaacu ahaa oo imaam waliba muxuu odhan jiray idaa saxa alxadiisu fa huwa madhabii imaamu shaafici muxuu yidhi idaa wajadtum qawlii yukhaalifu axaadiisa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam fadribuu qawlii curda alxaa'id haddaa aragtaan hadalkayga oo xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam khilaafaya hadalkayga gidaarka ku dhuftaan itibaac bay dadka ku barbaarinayeen marka taqliid indhala looma baahnaa asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici wuxuu odhan jiray oo ku celcelin jiray lasna ahlan litaqliid bimacnaa an yuqallada bina uma ehelnihin in nala qallito in annaga nala qallito uma ehelnihin buu odhan jiray marka nusuusta raaca marka dalabadu waa inay marka ixtiraamka nusuusta aad ugu dadaalaan iyo itibaaca nusuusta ay raacayaan taqliidkii waa inaan marka la soo celinin bishaklin aakhar shaar kale isagoo loo gelinayo taqliidkii waa inaan lala iman caalimku si kastuu qadarkiisu agtaada ugu weyn yahay haddii aad aragto inuu markaa nas khilaafay waa inaad markaa khilaaftaa oo aad naska raacdaa marka zallooyinka culammadu waa innaga nidhi fitno waxay ku yihiin laba fitno ayaa ku sugan labada fitno mid waxay tahay waa taqliidkaa dadka qaarkood ku talax tegayaan nusuustii ka qadimayaan oo ay hadalka mashaayikhda qaar hormarinayaan fitnada labaad waa maxay waa dadka qaarkood inay culammadii u jarxiyaan oo u dhaleeceeyaan inay zallo ka heleen kaannahu inay rabaan caalimku inuu macsuum noqdo markaasay leeyihin kaasina waa khata' ayayga tuur oo man iladii laa yukhti kaan khata'ayni waa kii caalimka macsuumka xaggaynu ka helaynaa duuna arasuul sala allahu alayh wasalam axad kastaaba waa khata'aya waana asiibaya ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun marka mas'aladii waa in la baraarujiyaa halad ahayd inay halad tahay waa in la baraarujiyaa biadab wax oo sharcigii la daafacaayoo la ilaaliyaa culammadana xaqooda la dhowraayoo la ilaaliyaa labada waa in laysku wadaa ixtiraamkii culammadu waa shay addifaac can ilxaq ama addifaac can ishariicana waa shayun aakhar marka midkood inka kale looga taga ma aha waayo ixtiraamka culammada la ixtiraamayo o la qadarinayo dee waa min baabi tacdiimi shacaa'ir illah waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub yacani nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi laysa mina man lam yarxam sagiirana walam yuwaqir kabiirana wa yacrif licaalimina marka culammadana xuquuqdooda waa in loo gartaa sheekh albaani wuxu odhanaya xadiiskaasi waa xasan aasaarta qaarkood waxaa ku soo aroortay culammada jacaylka la jeclaadaa inay tahay diin ilaahay looga diin yeesho marka almuhim labada arrin isdiidi maayaan waa la isku wadayaa marka ijtihaadkii nas khilaafa waa in la tuuraa waxaana la soo naqliyaa culammadu inay xataa mashaayikhdooda iyo aabbayaashooda ay radin jireen hadalkii waa garanaysaan ibnu cabbaas uraahum sayahlikuun aquulu qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam wayaquuluuna naha abu bakrin wa cumar marka arrin ciqaab ay ku mutaysan karaan inay tahay buu tilmaamaya abubakar iyo cumarna agtiisa waa kuwan yihiin waana qadarinaya waana ixtiraamaya laakiin quluwi ku samayn maayo sheekh culammada shanaaqidada ka mida ayaa wuxuu tiriyey nadmi radd alajillaa'i cala alajilla min alabiina washuyuukhi dalla maca qabuuli kulli waaxidin nabih lahu cala qabuulihi aw talabih radda cala malikin ibnu alqaasimi wa bnu bni caasimin cala caasimi wabnu bnu maalikin cala bni maalik walam yacib saaxibu naqlin dalik ilaa uu ka yidhi wadaaka cindii ana xaqa alxaqi muqadamun calaa xuquuqi alkhalqi wuxuu yidhi culammadii waaweynayd inay culammada waaweyn radido iyagoo mashaayikhdoodii ah kuway radinayaan iyo aabbayaashood ayaa jirtay iyadoo culammadu dhammaan arrinkaa iyo raddiga ay aqbalayeen oo caalim kastoo nebiiha oo sharaf lahoo nabaaha iyo fadli lehi arrinkaa uu aqbalayay ama inuu matluub yahay ama maqbuul inuu yahay ay u arkayeen dabeedna tusaalayaal buu sheegay tusaalayaasha waxaa ka mida buu yidhi imaam maalik ardaygiisii ibnu qaasim maalik waa radiyey ibnu caasim shiikhii la odhan jiray inankiisii uu dhalay ayaa radiyey aabbihii oo shiikhiisiina ah waana aabbihii waana markaa shiikhiisii badruddiin ibnu maalik aabbihii ibnu maalik buu radiyey waa macruuf walam yacib saaxibu naqlin daalik cid naqli u saaxiib oo sidaa ceebaysayna ma jirto aslanba shiikh kaluu dabeedna sheegayoo uu yidhi yacnii qad aksara radda calaa shuyuukhih dabeedna wuxuu yidhi wadaaka cindii ana xaqa alxaqi muqadamun calaa xuquuqi alkhalqi taasi aniga agtayda waxay tahay buu yidhi xaqa ilaahay muqaddam ka ah xuquuqda khalqiga wadaaka cindii ana xaqa alxaqi muqadamun calaa xuquuqi alkhalqi maxay mashaayikhdoodiiyo culamadoodiiyo aabbayaashood oo mashaayikhdoodiina aw radinayaan xaqullaahi iyo xaqulkhalqiba isu eegeen dabeedna waxay yidhaahdeen xaqa ilaahay baa muqadam ka ah xaqa khalqiga walaa ijtihaada fii makaani nasi walaa dalaalata khilaafa nasi yacni naskii la tasriixiyey dalaalo khilaafsan la aqbali maayo oo haddii shay si tasriixoo cad loo sheego oo dabeedna la yidhaahdo ixtimaal kaleoo si kale ku tusinayo ayaa jira ixtimaalkaa kale dee naska tasriixa abaa muqaddam ka ah tusaalayaasha uu shiikhu sheegaayo waxaa ka mid a ah. iminka gabadhii bikradda ahayd xadiisku wuxuu sheegayaa wa idnuhaa sumaatuhaa oggolaanshaheedu waa aamuskeeda waa aamuskeeda ayuu yidhi aamuskii haddii wax kale ka hor yimaadaan oo caaridaya oo ka xoog badan dee waxay noqonaysaa markaa mid marduuday noqonaysaa xagga nusuusta sharciga haddii laga eego haddii markaa nasna wax lagu tasriixiyo oo si sariixa loogu sheego midna lagu sheego si muxtamil ah dee sida muxtamilkaa la qaadan maayo sida sariixa loogu sheegee ku cad ayaa la qaadanaya marka calaa kulli xaal mid daliilkeedu waadix yahay iyo midaan daliilkeedu waadix ahayn ka daliilku waadixa yahay baa la qaadanaya walaa ijtihaada fii makaani nasi ijtihaad ma jiro meeshii nas ku sugan yahay nas sharcigii meeshuu ku sugan yahay naska sharcigaa la qaadanayaa ee ijtihaad la aqbali maayo walaa dalaalata khilaafa nasi dalaalana markaa la qaadan maayo oo dalaalana ma jirto khilaafa nasi ay fii khilaafi nasi ama bikhilaafi nasi naska khilaafkiisa ku sugan mid la ictibaarinayo la qaadanayo maa wuxuu yidhi mihaaluhu idaa daxikat ilbikru aw sakatat cindama ista'danaha waliyuha litaswiij fahada yadullu curfan calaa ridaaha bihi gabadhii bikradda ahayd baa markii idanka la weydiiyey way aamustay markaa hore ama way qososhay raalli ahaanshay ku tusinaysaa dalaaladaasi laakiin kadib hadday tasriixiso diidmo ay tidhaahdo ma doonaayo dee wax ka soo qaad male intaa hore waxay noqonaysaa dalaala muqaabila nas ayay noqonaysa walmilku shardu caaqidin wahaakada in kaana can wilaayatin qad nafada walmilku mulkigu shardu caaqidin mid caqdi samaynaya ama wax iibinaya shardigiisa weeye wahaakada in kaana can wilaayatin qad nafada wahaakadaa saasoo kaluu ahaaday oo kaasuu la mid ahaaday in kaana can wilaayatin hadduu ka soo fulay can wilaayatin mas-uuliyad looga mas-uul dhigoo looga weli dhigay hadduu ka soo fulay tasarufkaasi saasoo kale u ahaaday ama caqdigaasi ka soo fulay qad nafada waa fulay wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa cidda caqdi samaynaysa ee ku tasarufaysaa ee wax iibinaysaa inay noqonayso ama cid mulkiday oo leh ama ay tahay cid idan u haysata oo loo xil saaray ama loo wakiishay ama wilaayo ku leh haddii kale iibintiisu ma asaxayo kirayntiisu ma asaxayso yacni wa haakada yacni waxaa loo shardinayaa mulki ama idan baa loo shardinaya haddaanu labadaa midnaba u haysan ma iibin karo halkaa waxaa imanaysa waxaa la baycu lfuduuli fuduuliga bayciisa waa nimaan markaa cidii u egman oo u xil saarin inuu shaygaa iibiyo ou yidhaahdo waxaagii caynkaas ahaa baan soo iibiyey waa fuduuli fuqahaduna way isku khilaafsanyiin ma asaxaysaa mise ma asaxayso culamada qaar waxay leeyihiin haddii idankii dib laga haleeshiiyo oo ciddii lahayd ay ku raalli noqoto way ansaxaysaa dib loo soo celin maayo caqdigii culamada qaarna waxay leeyihin maya marnaba ansix mayso saasay culamada qaarkoodna leeyihin walmilku mulkigu shardu caaqidin mid caqdi samaynayo wax iibinaya shardigiisa weeyi inuu waxaa leeyaha u sharti ah wahaakadaa saasoo kale u ahaaday in kaana can wilaayatin hadduu ka soo fulay wilaaye ka soo fulay qad nafada ka soo fulay bimacnaa iibintaasi hadday wilaaye ka soo fushayna waa fulaysaa oo waa asaxaysa wa kullu mashghuulin falaysa yushghalu fa naxwu rahnin baycuhu laa yuqbalu wa kullu mashghuulin mid kastoo la mashghuuliyey falaysa yushghalu lama sii mashghuuliyo fa naxwu rahnin rahanoo kale baycuhu iibintiisa la iibiyo cayntaa la rahmay laa yuqbalu la aqbali maayo wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya qaacidaday culammadu yidhaahdaan almashquulu laa yushqal mashquul lama mashquuliyo shaygu hadduu mashquul yahay oo isaga markaa hore loo mashquuliyey oo uu mashquulsan yahay lama sii mashquuliyo shay baa la rahmay shaygii marka la rahmay cayntani waa marhuun oo waa la rahmay marba haddii la rahmay qofkii rahmay kuma tasarufi karo qof baa markaa qabad u haya marka waan iibiyey ma suuragal aha waan iibiyey ma suuragal aha wa kullu mashquulin shay kastooo mashquul ahoo la mashquuliyey falaysa yushqalu lama mashquuliyo mar hadduu shuqlisan yahay shuqli kale aqbali maayo fa naxwu rahnin rahan oo kale baycuhu iibinta la iibiya cayntaa la rahmay laa yuqbalu la aqbali maayo oo ma iibin karo wax tasarufa kulama iman karo ilaa biidni lmurtahin kaa rahmaday idankiisa mooye si kale uguma tasarufi karo waxaa la mida shaygii la waqfay haddii shay la waqfo uu waqfan yahay wuxuu ku mashquulsan yahay waqfiga ah dee wax kale ma geli karo waxaa la mida ciddii la kiraystay oo shaqo loo kiraystay masalan oo kale shakhsi baa la yidhi gelinka hore waxaad ka shaqaysaa madrasaddan wax ka dhig yacanii waxaa weeye laga soo bilaabo toddobada subaxnimo ilaa labiyo tobankiyo barhka ama ilaa labiyo tobanka madrasadda ayaad mudaris ka tahay xilligiisaasi waa mashquul almashquulu laa yushqal boos kama bannaana markaa saasuu noqonaya cid buu shaqaale ka dhigtay yowmiya loo diray oo waxaa la yidhi toddoba saacadood shaqee waan baxbaxayaayoo dana kalaan iska qabsanayaa toddobadii saacadood gudahoodii almashquulu laa yushqal mashquul lama mashquuliyo waxaa jirta risaale uu ka qoray cabdimuxsin cabbaad ruuxa muwadafka ah iyo shaqadiisa waxay culammadu ka hadlaan ujradu inay dhici karto xaaraan inay soo gasho heshiisku intuu ahaa hadduu markaysa markaa aanu fulin waxaa la soo naqliyaa axad almashaayikh alkibaar ayuu xisaska qaarkood buu habsaamay bay yidhahdeen oo aanu iman markaasaa ujradii laga jaray intii muqdurkii ku beegnaa markaasaa la yidhi qadarkaas waad maqnayd dabeedna wuu u duceeyaa la yidhi sheikhu goyntaa uu ka gooyey waa ugu duceeyaa la yidhi wa kullu mashquulin shay kastooo la mashquuliyey oo shuqli ku sugan falaysa yushqalu lama mashquuliyo fa naxwu rahanin rahan oo kale cayn la rahmay baycuhu iibka la iibinayo shaygaas laa yuqbalu la aqbali maayo wa kullu saaqitin falaa yacuudu shay kastoo dhacaa falaa yacuudu ma soo noqonayo ka xaqi faskhin sida fasakhaad wax la fasakho xaqiisoo kale weeye xaqaasoo dammahu alcuquudu caqdiyadu ay koobsadeen dammahu xaqay waxay ku saabsan tahay qaacidada odhanaysa assaaqidu laa yacuud shaygii dhacay ma soo noqdo qaacidadaasay ku saabsantahy masalan xaqu shufca xaqa la yidhaahdo wuxuu yeelanayaa ruuxu meesha hantida maguuraanka ay cid wada lahaayeen ee aan kala qaybsanayn hadduu cid kale intiisii ka iibiyo ruuxaasi inuu soo ceshado lacagtii bixiyuu xaqu lahaa waa xaqu shufca hadduu yeeli waayo soo ceshan waayo oo markuu ogaaday iskaga aamuso iska daayo xaqu shufca waa ka dhacay mar dambe inuu dabakaco uu yidhaahdo berigaad iibisay anaa u xaq lahaa inaan iibsado haddaan adigoo isoo ogaysin aad iibisay inaan soo ceshadaan u xaq lahaa oon lacagta bixiyo haddaan la diyaar ahay waxaa la odhanaya assaaqitu laa yacuud xaqaasi waa kaa tego waa kaa dhacay mar hadduu dhacay hadda soo noqon maayo waxaa la mida ah ashyaada la iibiyo khiyaaraa la leeyahay wax la yidhahdo khiyaar baa jira khiyaarulmajlis waxaa jira khiyaarulcayb wax la yidhaahdo shayga marka la iibiyo inta majliska la joogo khiyaaruu kaga noqduu ruuxu leeyihi isagaa u door leh wuu ka laaban karaa intaa aan la kala tegin haddii la kala tago khiyaarkii baan hadda doonayaa asixi mayso waxay noqonaysaa khiyaarkaasi waa kaa dhacay assaaqitu laa yacuud shaygii dhacay ma soo noqonayo waxaa la mida shaygiibaa ceeb lahaa ceebtiibuu ku arka isla markiiba ma celin ila shayguu iibsaday haddii ceebi ku soo baxdo wuxuu xaqu lahaa degdeg inuu celiyo hadduu iskala aamusay oo iska haystay oo mar dambe uu yidhaahdo shayga ceeb buu lahaayee iga celi dee waxaa la odhanayaa hadda celintaa xaquma lihid waayo markaad ceebta aragtay isla markiiba inaad celisaabay ahayd haddaad markii celin weyday xaqaasi waa kaa tego waa kaa dhacay assaaqitu laa yacuud shaygaa dhacay ma soo noqonayo marka masaa'il badan baa saa u gelaysa wa kullu saaqidin wax kastoo dhacay falaa yacuudu ma soo noqonayo ka xaqi faskhin tusaalihiisu waxay ahaatay waa sidii xaqii fasakhaadda xaqaa fasakhaadoo dammahu alcuquudu caqdiyadu ay koobsadeen ama caqdunikaax ha noqdo ama caqdu bayc ha noqdo ama caqdu ijaara ha noqdo ama kayrkood ha noqdeen xaqaa fasakhaaddu waa maxay masalan oo kale gabadh baa waxaa loo guuriyey nin ceebi ku sugan tahay ceebihii guurka loo fasakhi jiray mid ka mida ku sugan ceebtii bay aragtay isla markiiba fasakhii may qaadanoo may odhan caqdigii waan fasakha waayo xaqulfaskhi baan leeyahay maadaama ceebtaasi igaga soo baxday oo ninkii u baras qabo ama wax la mida mar dambay dabeed waxay tidhi caqdigii waa fasakhayaa waxaa la faskhigaa ma lihid isla markaad ogaatay baad xaq u lahayd faskhiga haddaad markii fasikhi weyday waa xaq kaa dhacay kuuma soo noqonayo alsaaqitu laa yacuud halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk